bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi alamiin wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadatanii jamcu min ashuykh aakhiruhum sheykhuna asheykhu saalix bn cabdilah alcuseymi qafara allahu lahu walahum jamiica biisnaadi kuli minhum ila sfahim cayna can amr bni dinar can qabusaml cabdillahi bn camilcaas can cabdillahi bn camilcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum fi samaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'im usuula mutuun khaasatan usuula xadiis mustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuz bisacaati alcajl walaajl fahada huwa almajlis asaadis walcishruun min majalis iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylati alihnayn alraabic cashar min muxaram caami alfin warbaciya warbaciin hijrat mustafa sala allahu caleyh waali wasalam dimna silsila duruus xadiis mustafa sala allahu caleyh waali wasalam badami kitaabi arbaciin wantami min sunan saxiixayn ysr allah اlitmaam wاlkmaal wrazaqni ikhlaas fi lqowl اlcamal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan waa majliskii lix iyo labaatanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkan waa habeen isniin afar iyo tobanka bishi muxaram kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaab tafsiir suurata ali cimraan ayaan gudaha kaga sii jirnay qowluhu tacala qowlkaa luu yiri ayaa halkan ka bilaabayna cawa laa taxsabanna ha u malayna aladiina kuwii yafraxuuna ku farxayeen bimaa shay uutuu la siiyey ku farxayeyn ha u malaynayn inay wanaag ku sugan yihiin tafsiirkeeda ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka lix boqol toban iyo shanaad can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu tacala anhu ardaa anna rijaalan rag oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah calaa cahdi rasuulilah rasuulka zamankiisa sal allahu alay waslem kaana wuxuu ahaaday idaa kharaja rasuullah nabiga markuu aado calayhi salaatu wasalaam ila alghaswi duulaan takhallafuu kuu kadib maray ahaan jireen waa ka debdhici jireen ma ay raaci jirin wa farixuu weliba waxay ku farxi jireen bimaqcadihim makaana fadhigooda iyo kadib maritaankooda khilaafa bimaqcadihim dhah makaana fadhigooda khilaafa rasuul rasuulka alleh gadaashii ay fadhiyaan ayay ku farxi jireen weliba fa idaa qadima rasuula nabiga alle markuu soo gala ood ka soo noqduulaankii uu soo guulaysto ictadaruu way u daaran jireen ilaahii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxalaf way dhaaran jireen inay muxuu ahay dhibaato iyo daruuro ku hareen wa axabu waxay jeclaan jireen an yuxmaduu in lagu mahadiyo bimaa lam yafcalu waxaynan falin inay mahadda qkala qaybsadaan muminiinta duulaankaas iyo aswagaas haswigaas iyo jihaadkaas muminiinta wixii ammaanu ugu soo hoyda iyo xataa xoolaba inay la wadaagsan jeclaan jireen fa nasalat waxaa soo degtay qowluhu tacaala laa taxsabanna ha u malayn nabi allow alladiina kuwii yafraxuuna ku farxayeen bimaa uutuu wixii la siiyey oo yuxibuuna jecel an yuxmaduu in lagu mahadiyo bimaa lam yafcaluu waxaynan falin falaa taxsabanahum ha u malaynin bimafaasatin bahagooye inay kaga sugan yihin o ay ka fog yihiin min alcadaabi cadaab weeyaan saasuu rabbigan subxana wa tacala soo dejiyey ragga munaafiqiinta ah oo dhaqankooda noocaas u ahaa dhaarta iyo waxaa weeyaan been kudhaarashada dhaqankood u ahaa nabigeenana sal alla alay slm markuu duulaankaada kadib mari jireen weliba ku farxi jireen raggaas ayagaa rabbiga subxaana wa tacala wuxuu yihi ayaga ah ha u malayn inay khayr ku sugan yihiin naarta ayay aada ugu dhow yihiin kama fogo weyaan xadiidka lix boqol toban iyo lixaad waxaa marka meesha ku jira qofka wuxuusan falin in lagu ammaana inuu jeclaado wax fiican ma qofka wuxuusan falin in lagu ammaano inuu jeclaado wax wanaagsan ma ahan weyaan xadiidka lix boqol toban iyo wax fiican sameeyey in lagu ammaano inuu jeclaado maaha in lagu ammaano inuu jeclaado maba ahan weyaan maxayl ammaanta alla agtiisa taala subxaana wa tacala xadiidka lix boqol toban iyo can marwan ibn xakam waxaa laga wariyey raximahu llah qaala wuxuu yidhi marwan ibnu xakam khulafadii reer bani umaye ayuu ka mid ahaaye qaala wuxuu yidhi bawaabihi waardihiis wuxuu ku yidhi idhab waxaad aadaa ilaa raafic idhab waxaad aaddaa yaa raaficu raaficu waa waardiyihiisii ama albaab joogihiisii ilaa bni cabaasin ibni cabaas aad faqul waxaad la in kaana hadduu ahaado kullu mri'in qof la arka farixa mid ku farxa bimaa uutiya wixii la siiyey owlaad iyo maal iyo dhaqaalo iyo aftahannimo iyo wixii la midka ah wixii la siiyey mid ku farx hadduu noqdo oo axaba u jeclaaday an yuxmada in lagu mahadiyo bimaa lam yafcal wuxuusan falin mucadaban mid la cadaaba hadduu ahaada lanucadabanna waana la cadaabi oo nala cadaabi ajmacuuna dhammaanteen bal waxaad u tagtaa ibnu cabaas warka asaga soo weydiiye weyaan ilaan rabbigan wuxuu leey subxaanahu wa tacaala walaa taxsabana aladiina yafraxuuna bima aatow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahum bimafaasati min alcadaab cadaabka inay ka fogeen ayaa la sheegay bal arrinkaas soo oga weyaan maxaa yeele dhammaanteen nin walba wuxuu jecel yahay in wixii la sii uu ku farxa sida sidoo kale wuxuusan qabanin in lagu madaxa loogu weynay waa iska jecli bini aadanka oo la yidha khayrkaas ayuu le waxaas ayuu qabtay fa qaala ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas markii loo tagay wuxuu kusoo jawaabay radia allahu tacala canhuma wamaa lakum walihaadihi wamaa lakum adinki iyo walihaadihi aayaddan maxaa idinka dhexeeya maxaa idinka khusay aayaddan weeyaan hhy inamaa in kale ma ahane daca nebiyu nebiga wuxuu u yeeray calayhi salaa slam yahuudda yahuud ayuu u yeeray fa sa'alahum wuxuu ka weydiiyey can shayin arrin diinta ku saabsan iyo towraad wuxuu ka qaba ayuu nabigan wax ka weydiiyey calayhi salaa slam fa katabuuhu way qariyeen iyaahu arrinka asaga way qariyeen wa ahbaruuhu waxay u sheegeen bikayrihi arrinka asaga ahay oo kitaabku yeel arrin aan ahayn oo been ah ay been abuurteenay u sheegeen nabigeena calayhi salaa slaam waayahay fa arowhu nabiga kadib kadibna waxay tusiyeen oy u muujiyeen an qad istaxmaduu inay ku mahadmuteen ilayhi isaga inuu ku mahadiyo bimaa ahbaru wixii ay u sheegeen canhu xaggiisii ay ugu sheegeen fi maa salam wuxuu weydiiyey weliba intaa waxaa ka sii daran wixii ay sheegeenoo beentay ahayd ay u muujiyeen inay nabiga gallad u galeenoo oy weliba mahad kaga muteen saasay nabiga u muujiyeen calayhi salaa oy wax wanaagsan oo wanaagsan mxuu ahaa sax u sheegeen adduunku waa khiyaano la dul saaray khiyaano la dul saaray been abuur la dul saaray mxuu aha shoodaro wax la yaab lawa inaad qofka wax been sheega oo qofka marna habaabiyo weliba uu muujiyey qofka asaga inuu kuleeyahay gallad oo wax lala yaabo sooma subxaana allah yahuud uma intaa kadib qara wuxuu aqri ibn cabaas cbdullahi bn cabas wuxuu akhriyey qowl allahi caza wajal waid wadkur xusna biallow id goor ahada allahu alla weyne uu ka qaaday miihaaqa aladiina kuwii ballantoodii uutul kitaaba kitaabka la siiyey kadalik sidaas weeyaan xataa qowlihi tacala laga gaaro yafraxuuna walaa taxsabanna haumana aladiina kuwii yafraxuuna bimaa aatow wixii ay mxuu ah sheegeen amay bixiyeen wayuxibuuna jeclaa an yuxmaduu ahay eh, in lagu mahadiyo bimaa lam yafcalu waxayna falin qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi annii laa udicu camala caamilu minkum min dakan waunha aniga rabbi hadii aan ahay ma dayaca mid camal fale camalkiis dhidig ama ha noqdo ama lab ha saas ayadaas tafsiirkeeda ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadiidkii lix boqol toban iyo toddobaad can ummi salamata waxaa la wariyey zawji nabiyi ummi lmu'miniina radia allahu taca anhu ardaha waxay tihi hind yaa rasul rasuulka allow laa asmacu allaha alweyna ma maqla ama ma aan maqlin dakara isagoo sheegay annisaaa dumarka ku sheegay fi lhijrati hijradii markuu rabbigan ka waramay subxaana wa tacaala markuu ka warramay isagoo dumarka fadliga ay leeyihiin iyo dumarka inay hijroodaan isagoo ka warrama maanan arkin fa anzala allahu caza wajal alla weyn wuxuu soo dejiyey annii aniga laa udiicu ma dayaca camala caamilin mid camal fala camalkiis oo minkum adinka idinka mid ah, min dakarin oo muxuu aha lab ah, aw unha ama dhediga bacdukum barkiin min bacdin barkii kale ayuu ka ahday weyaan qofka hadii aad camal la imaado amaba rag ha noqde ama dumar ha noqdee ilaahay subxana wa tacala wuxuu ballan qaaday inuusan camalkiisa dayacaynin subxaanahu wa tacaala suurat nisa suuraddii marka alicimran halkaas ay ku idlaatay suurat nisa ayaa halkaan ka gelayna weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain khiftum haddii aad ka baqdaan allaa tuqsituu inaadan u cadaalad falin filyataamaa gabdhaha agoonta aad u cadaalad falin fankixuu maa taaba lakum min anisaa'i matnaa wa ulaata rubac saas weyaan xadiidka lix boqol can curwata بن zubayr waxaa laga wariyey anahu curwa sa'ala caaishata umlmuminiin ayuu weydiiyey radia allahu taala anu ardaha can qowli illahi tacala qowlkale ayuu ka weydiiyey wain khiftum haddii aad ka baqdaan allaa tuqsituu ilaa laga gaarwo rubaca intaas ayuu wax ka weydiiyey tafsiirkeeda fa qaalat umulmuminiin waxay tihi radia allahu taala anu ardaha yabna ukhtii walaashay wiilkeediyey oo ninka la yidhaahdo curwa ibnu zubayr hooyadii waate ya curwa ibnu asma bint abibakr radi allahu ta arda daat niaaqayn hooyadii weyaan marka yabna khti walaashay wiilkeediyey hiya ayada alyatiimatu waa gabadha agoonta ah oo takunu ahaata fii xajri waliyiha qofka mas-uulka ka ah dhabtiisa ahaate weyaan yani ajriga waxaa weya ama xijriga iska min baab kinaaya laakin waxaa loola jeedaa isaga mas ah weyaan dhabtiis inay saa u laakiin isagaa mas ah oo qof qofka mxuu ahaa weligeeda ama waalidkeeda ama qofka qaraabadeeda ah dhabtiisa saaran amaba mas-uul ka yahay weyaan tushaarikuhu la wadaagaysa fii maalihi maalkiisa maalkiay la wadaagaysaa oo dhaxalkii isku leeyihiin dhaxalkii isku leeyihiin ama maalkii ayaa waxaa weyaanba ka dhexeeya weyaan fa kadibna waxaa cajaaib geliya ood aad ula dhaca maaluhaa maalkeeda iyo wa jamaaluha quruxdeeda fa yuriidu markaasuu doonaa waliyuhaa kii mas-uulka ka ahaa an yatazawaja inuu guursado biayri an yuqsida biqayri an yuqsida isagoon cadaalad u falin fii sadaaqihaa meherkeeda oo gabdhihii kale oo lamidkaha ah meherka la siinaya meherna mid isagoonan siinin ayaad inaad guursada doonaa oo fa yuciihaa markaas uu siiyo mila maa yuciihaa hayruhu hayrkiis dadka asaga la ah iyo gabdhaha iyada la ah meherka la siiya isagoonan bixinin fanuhu kadibna waxaa laga reebay an yankixuuhuna inay gabdhahaas agoonta guursadaan ayaga ay mas-uulka ka yihiin ilaa an yuqsituu inay cadaalad u sameeyaan lahuna iyaga mooyane oo yabluquu ay gaaraan bihina iyaga aclaa sunnatihinna jidkooda meesha ugu sarraysa oo min asadaaqa xagga meherka ah. meesha darajada ugu sarrayso meherka inayba siiyaan mooyane inay u dhowaanin guurkooda ayaa amar lagu siiyey lagana reebo weyaan wa umiruu waxaa la faray an yankixuu inay guursadaan maa taaba wixii u wanaagsanaada lahum ayaga oo min annisaai dumarka suwaahuna iyaga ka soo haray ayadan qur-aanka marka rabbi markuu le subxaana watacaala wain khiftum anlaa tuqsituu filyataama fankixuu maa taaba lakum gabdhahaas agoonta ah oo muxuu aha iyaga mas-uulka ay ka ahayeen meherna amaba guur u qabani ayaa waxay samayn jireen hadii gabadha ay qurux badan tahay xoolo ka dhexeeya ama xoolana ay leedahay way ku degdegi jireen inay guursadaan ha guursadeen haddana meherkii iyo intii rabbi subxaana watacaala in gabdhaha la siiya ama gabdhaha meherumiligi ma ay jirin wax yaroo yufticul ay ku tuuri jireen arrintaasuu rabbigan subxana watacala u diidaya wuxuu leeyahay waxaad samaynaysaan gabdhaha iyaga hadii ah haddii aad inaad guristaan ay noqoto meherka meesha ugu sarraysa oo gabdhaha kale la siiyo ha la siiyo yaan la xaqinin saas ayaad rabbiga amar ku bixi wa tacaala qaala curwatu curwa wuxuu yidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi uma intaa kadib ina annaasa dadka istaftow rasuula nabiga alla ay su-aal weydiiyeen bacda hadihi alaayata aayadda markay soo degto kadib fa anzala allahu alweyne ayaa soo dejiyey wayastaftuunaka fi nnisaa ayuu rabbi soo dejiyey dumarka ay wax kaa weydiinayaan ila qowli tacala laga gaaro watarhabuuna aad jeceshiin an tankixuhunna waladii arinka waladii kii dakara allaahu alla weyne uu sheegay annahu asaga yutla alaykum lidinkugu dul ahriyo yutla lidinku dul ahriyo calaykum dushiinna fi lkitaabi kitaabka alaayat lulaa waa aayadda hore allatii taasoo qaala uu yidhi rabbigeen fiiha iyada gudaheeda uu ku yidhi wain khiftum haddii aad ka baqdaan anlaa tuqsituu inaad cadaalad u samaynin filyatama gabdhaha agoonada fankixuu guursada maa aab wix idiin oo lakum idinka idinka mid oo jeclaataan min annisaai dumarka ka weeyaan waa ina marka ay mana wa ulaaث warubac fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida intaas lama dhaafin karo weyaan qaalat caaishatu waxay tidhi radi allahu wa qowlu llahi qowlka alla fi laayati alukhra aayadda kale uu ku yidhi watargabuuna an tankixuuhunna tafsiirkeedana waxaa weeyaan yacnii rabbi wuxuu ula jeeda wa tacaala hiya iyada ragbatu axadikum midkiin jacaylku uu rabata aadikum midkiin nacaybka uu nacab yahay rabata axadikum raqbada haddii ay mxuu ahaa ay mxuu ahaa yarqabu fiihi fii lagu mxuu aha ay gasho oy ka dambayso waa jacayl haddii can ay gashona waa nacayb raqibtu fiihi arrinkan ayaan jeclaaday raqibtu canhu arrinkan ayaan nacay saas marka canti iyo fiidi ayaa midna waxaa weeyaan kuu soo dhoweyni o ku jeclaysiini midna kaa fogeyni weyaan marka waa kala duwan yihiin eega marka fa nuhuu waxaa laga reebay an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu yacni wuxuula jeeda rabbigeen umulmumiin ayaa fasiraya hiya iyada raqbatu axadikum midkiin nacaybka uu naca weyaan iyo muxuu ahaa isaga tegitaanku isaga tegi can yatiimatihi gabadhiisa agoonta ah ood isaga mas-uulka ka yahay allatii taaso takuun ahaatay fi xajrihi dhabtiisa ahaatay isaga mas ka yahay weyaan xiina goortii takuunu ay ahaata qaliilata almaali maalkeeda mid yaryahay iyo waljamaali quruxdeeda haddii ay marka ay maal yar tahay oy faqiiro ama ay qurux yar tahay waa iskaga tagi jireen dankama ay geli jireen haddii ay maalkeeda iyo mxu quruxdeeda ay iswataanna amaba mid kamid aad aad u fiican yahayna way ku degdegi jireen weliba meherkiina way ka yaran jireen fanuhu waxaa laga reebay saxaabadii an yankixuu inay guursadaan maa raqibuu kuwii ay jeclaadeen fii maaliha maalkeeda iyo wa jamaaliha quruxdeeda oo man yataama nisaai dumarka kuwooda agoonta ah ilaa bilqisdi cadaalad inay ku guursadaan oo dumarka haddii ay dhaqaale leeyihiin o qurux badan waa la guursan karaa laakiin waxaa shardi ah in cadli meeshaad laga helo laakiin gabadha in la jujuubo maadaama adiga mas ka tahay kadibna aad muxuu ahay baksi iyo waxaa weye qiimodhig eh, qiimo radiis aad ku samayso lama ogolo weeyaan arrinka maxaa loo yeelaa min ajli raqbatihim nacaybkooda ay nacab yihiin canhunna xaggooda kunna qaliilaat almaal wاljamaal intaas damba gadaal ugu darsada hadii arabtaan si macnaha inkugu toosa maxaa yeelay waaa arrinta ayada ah waxay isbarbar yeelaan amaba la barbar dhigayaa aljaza min jinsi اlcamal haddii ay xoolo leedahay oy qurux badantah waad ku ordaysaan sooma haddii ay xoolo lahayn oy qurux badneedna waad ka cararaysaan sooma maadaama ay sidaat marka aad ku cararaysaan marka ayagana waxoodi siiyo haddii aad ku cararaysaan sababta looga carara waxa waa ay haysteen masaakiintii agoonta ahayd maadaama aad ku cararaysaan adinkana dush waxaa laydinka saaraya culays oo ah cadli iyo meherka meesha ugu sarraysa ood siisaan saas ayuu rabbigan amar ku bixi subxaana wa tacala saasay umlu min caaisha radi allahu ta ku fasirtay aayaddaas qur-aanka ah waayahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waman kaana qofkaada faqiiran qof faqiira falyakulha cuna bilmacruufi si wanaag wax ugu cuna ilmihii agoontahay xoolihii loo hayay oo mas looga ahaa ayaad rabbiga subxana wataala ayadan ugu warramaya xadiidka lix boqol toban iyo sagaalaad can wariyay zawji nabiy ummi lmuminiin radi taala an ardaha asidiiqa binti sidiiq ayaa waxay akhrisay qowl lahi caza wajal ama ay fasirtay waman kaana qofka ada haniyan mid taajira falyastacfif xoolaha agoonta ka dhowrsada waman kaana qofka hada faqiiran qof faqiir ah oon haysanina ama wixii ku finleena falyakul ha cuna bilmacruufi si wanaag wax ugu cuna xoolaha marka agoonta markuu qof gacanta ku hayo ood mas ka yahay waa inuu horta uusan meel dhigin si zakada ay u dhammaynin waa inuu meel dhigin ood ku shaqey ood lacagtii uu muxuu ahaa meelo ammaan ahoon ka dhacmaynin oo inta badan dee loo fila eh, badbaado iyo iyo ina ganacsiga aad kor u kacaan inuu kaga shaqeeyo xoolihii siduu yeela u waa qodob marka dadka xoolahay laba qaybood u qaybsamayaan qof faqiir ah waxba aan haysanin amaba qof wax haysta laakiin wixiisi ay ku filnayn xoolahana gacanta ku hay agoonta qofka labaadna waa qof taajir ahoo ka maarmo alaniy waa qof ka maarmo xoolahan agoonta qofkii marka waxaa weyaan ka maarmo xoolahan agoonta falyastacifa ka dhowrsada ha u dhowaanin haddii marba aad ka maaranto xoolahan agoonta ayaga un mxuah kordhi ayaga u kobci ayaga ugu shaqay ayaga ku dhowr ayaga ka masruuf saas dhankaas ku dhaqa waa amarka waman kaana eh, waxaa weyaan waman kaana falyastacfif ha ood muxuu ahaa gacantiisa ay waxba ku jirin amaba wixii ku jira ay ku filnayn falyakul ha cuna bilmacruufi si wanaagga isagoon ku xadgudbaynin oon ku talax tegaynin oonan ku ciyaaraynin inti ku filan haku muxuu ahaa waxaa laga yaaba qofka markuu hoolihiisa maqaaxad ka galo inuu muxuu aha kun shilin cuno tusaale marka xoolo kale oo ay leedahay jeebkaad ugu jirana laba kunoo shilin uu ku cunaa waa suuragal sooma sidaas oo kale had yeelina waxaad yeelaysaan sidii u dhaqmayseen u dhaqmo waliba inta ugu muxuu ah yaranta badan si macruufa wanaag macruuf marka waxaa weeyaan curfiga ayaa loo noqonaya hadda qofka tusaale ahaan xoolahan ka shaqeeya xoolo qof u haayo haaliban waxaa weyaan biilka inuu ka qaato ama mishaar laga sii waayo dhaqana marka macruufka laga hadla waxaa weyaan maa tacarafa calayhi nnaas si wanaagsan oo oolkucyaar aad ku jirin waxa ugu cuna weyaan maxaa yeele haddii la dhihi lahaa yaa loo dhowaana kii faqiirka markasuu yeelani culays dushuu ka saaran yahay wakhtigii u xamaalan lahaa danihiis qabsan lahaana ilmihii agoonta haya qoorti loo sir xoolahoodii dee waana gaajin u baktinaya marka waxaa khatarna gacantiisa gacanna waa miskiinay soomaalida dhahane in marka aad u dhuuntaa laga yaabo ay naf kadibna xoolihii xaaraan ku cuna sooma sidaad u dhicin arrinta ayada aad rabbigan wa tacaala xikmadiisa albaaliqa arrintaa ay keenta weyaan qaalat waxay tiri ummin caaisha unzilat waxaa lagu soo dejiyay ayada ayada fii waali lyatiim qofka agoonka ah, ama anuga agoonka ah cidda u taagan oo masuulka ka ah an yusiiba inu ka asiibo uu ka helo ama ka isticmaala min maalihi agoonka maalkiisa idaa kaana hadduu ahaaday muxtaajan mid u baahan biqadri maalihi maalkiisa qadarkiisa bilmacruufi si waxa wey macruufa maalkiisa intuu leegi haddana uu ka isticmaala ilahay muxuu le subxana wa tacaala liyunfiq duu sacatin min saacatihi waman qudira caleyhi risquhu falyunfiq mima ataahu llah boqol kun muxuu aha u haya agoontii boqol kun inuu biil maalinta ka biisha laba kunoo shilin sax ma sax ma ahan laakiin melinuu hayaa inuu meli marka maalintii kun shilan ka biisho tusaale ahaan tusaale ahaan inay macruuf noqotaa laga yaaba dhib weyn ay noqonin sooma marka nafaqadii qofka faqiirka ah dad baa maanta biilka ay bixiyaan boqol shilin ayt ilaahayna subxana watacala usan ku cadaabayn oo dembina ay ka soo gaarayn intaasay awoodaanba tabar kale maanta ood aragteen xaaladda meesha maraysa ayaa laga yaaba boqol shilin uu bixiyo boqolkaas kadibna biyahaas iyo geleydaas laisku dhex daro intaa la cunaa laga yaaba boqolkaas shilin ya qaarna waxaa laga yaaba maanta inay bixiyaan toban kunoo shilin maalintii kan toban kunoo bixiyey liyunfiq duu sacatin sacatihi weyaan lagumana qabsanayo maxaad u bixisa abadan weliba ajarka marka la yidhaahdo kaasaa uu ajar badan qofka ahelkiisa waxaa weya wuxuu ku mxu karaameeya ood ku qiimeeya qiimo badan dadka qaar waxaa laga yaaba in rabbi subxana wataala dhaqaalo siiya laakiin reerkoodana ay u nool yihiin mxua dad fuqaraa arrinta arrin fiican maaha arrin aad u liidan marka sidaas weyaan biqadri maalihi wa fii riwaayati riwaayat lbukhaari imaam bukhaari muxuu ahaa ku taalo idaa kaana hadduu aado faqiiran faqiir annahu isaga yaakulu wuxuu minhu xoolaha agoonku wuxuu ka cuni makaana qiyaamihi booska uu u istaagayey amaba liqaaa qiyaamihi meeshuu istaagay darteed calayhi xoolahaas bimacruufin wanaag buu cuni xoolihii maadaama asaga uu taagan yahay ood shaqaalo ka yahay marka haddii qofka loo dhiibso wax kama cunin oo qof iska duallow ah, ah, ah, hadii loo dhiibo kale qof kale hadii loo dhiibo soo qofka asaga mxuu ah mishaar kama qaateen waxaan kama cunin asna maadaama weliga aad yahay baahina ay taalla si macruufa hauga cunan weyaan laakiin xoolaha waxaa weyaan yatiimta aadin layskaga dhowr waa laga maarmaan ina aladiina yaakuluuna amwaal yataama dulman inamaa yakuluuna fii butuunim naaran wasayaslowna saciiran yacni waxay cunayaan oy qurqurinayaan ama ay cabayaan waa naar ayuu rabbi tilmaamay qolyaha agoonta xoolahooda muxuu ahaa xaqdarida ku cunaan ama xoolaha ayaga ah ayaga laftirkooda hakuu dhiibteen oad haysid amaba ummad ha ku wakaalato aad tirahda war agoontaas fulaan u geeyo marka dadka hay islaamiga u taagan dadka hay islaamiga u taagan iyo muasasaadka tacliimiga oo agoontood dadka u taagan oo xoolaha dadka muslimiinta ay usoo dhiibayaan amaba ha noqdeen kuwa gudaha amaba dibadaha si ay ugu imaan jireen carbihii carbihi goosteen oo muxuu ahaa naasi waa laga qanjaruftay marka eh, dadka ayaga aad hayso ilaaliyan waa khatar arinta ayada halis weyaan ina aladiina yakuluuna amwaal yataama ulma inamaa yakuuna fii butuunihim naaran wasayaslowna saciiran ilahay baa cadday subxana watacaala ilahay baa saacaday marka ilahana badbaadiyo arintaas marka aad looga taxadira qowluhu macnaheeda ma ahna laga carara agoonta marka arrintaas waxaa laga yaaba dadka qaar inay masiise kaga dhigtaanoo iyo waxaa weye cilad kaga dhigtaan anaga maadaama lagu naargeli agoon ma caawinayo dadaan agoonta lacagta ugu soo qaadi jiray dad baan usoo baryi jiray dad baan muxuu usoo qalqalan jiray agoon baa meel ku xarayo meel ku hay waan iska dhaafi maya arrinta waa cajis waa waa daciifnimo iyo tabardaro hawshaad aad haysa hawshii nebi maxamed calayi sala slaam aad u taagna u taagan ana waa kaafi lyatiimi ha qofka yatiimta u taagan aniga iyo asaga saas ayaa maalinta qiyama anagu nabigeena cadiyey sala allahu alay wasalam booskaas sare ayaad laakiin booskii asaga ha ka soo dhicin isilaali oo muxuu ahaa hagelin khalad hagelin taas waa macnaha saas waa macnaha nacam ma in qofka agoon u taagan in la dacayadayna ama la daleecayna ama balcags maanta dilki ayaa tiro batay mowtulkhaflihi ayaa tiro batay waxaa weeyaan masaakiinta ayaa tiro batay ayaa tiro batay agoonta marka haddii muslimiin u taagto oo tarbiyayso oo dhaqaalo ku bixisa oo waxaaawisho oo dadka muslimiinta usoo tuugsato aanan loo helin gaaladii ayaa qaadani waa la kirishtaameyni waa la fashaadini gacmo waxay ku dhacayaan ama waxay noqonayaan kuwa meela taagtaaganoo koolada dhuuqay noqonayaan hadda ilmaan koolada dhuuq oo aragteen qaar soomaaliyaad ku arkaysa qaar soomaaliyahan ku arkay oo dhowr kow iyo laba iyo saddex ahayn ilmaha iyaga haddii maanta ay cid u taagan ay jir lahayd oo muxuu ahaa islii oo kale dhaqaalo fiican meel lahoo jiifkeeda wanaagsan yahay cunada ay wanaagsan tahay meel ay ku ciyaaraan lah waxbarasho fiican ay taalla dharkooda lagu ah, dayactir mxuu aha lagu mxuu aad loogu dadaali wamaa ilaa daalika oo canug kastoo agoon ama canugso maskiina cid u istaagi la jokoro lama arkin xataa kuwan laftirkooda oo jokoro meesha dhooban ayaa lasoo ururin lahaayo iyaga laftooda muslimiin fiican iska noqon laha ogidin ya cunug waxaa eh, kullu mawluudin yuuladu cala alfitra wuxuu ku dhashaa islaamnimadii canug markuu dhashay fa abaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisanihi kuwaana xataa muslimi lahaa ayaa muslimi lahaa weyan lidalika hadda masayda nimanka la muslimiinta in badan ood arkaysaanoo hadda culimo ah qaar hataa oo naqaano aabayaalkood hay-addii jiray africa musl agency ama ama loo yaqaana ayaa ka soo kaxaysa ilmahoodii oo kajaadhe iyo meylitisa meel la dhihi iyo ilaa namaanga iyo meelo badan ay ugu fureen iyo alxaramayn beriga ay joogeen ilmihii marka waa la yidhi bari cunana waa laidiin siini ila wax ma fahamsana mogta ilmi iyaga ahaa qur-aankii alla baray diintii alla baray iskuulaadkaa la geeyey hadda qaar culamaa ku jira oo nin hadda jaamacad islamia ka soo dhameeyaa jira oon oo waxaa weeyaan qaadi ka ah qaadi weyaan jaamacad islamia ka soo dhameeyey madiina waa naqaanaa aad baan u waa raggii saas abood iyo hood looga soo qaaday marka waxaan kala jeedaa haddii marka baabka isaga loo istaaga waay wax badan ba halaabe marka baabkaas laga istaaga macneeda maahane xaqeeda hala guto baan kala jeeda weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi waidaa xadara haddii ay soo xaadiraan alqismata waidaa xadara hadday yimaadaan ay soo xaadiraan alqismata meesha xoolaha lagu qaybina uliqurba dadka qaraabada u saaxiibka ah tafsiirka ayadaas ayuu baabkan u baabiyay xadidka lix boqol iyo labaatanaad la wariyey radi allahu anhuma qala wuxu cbdullahi bn cabaas ina dad yazcumuuna waxay sheeganayaan ana hadihi alaaya aayaddan ootan nusikhat in la nasakhay dadba waxay leeyihiin aayaddan waa la nasakhay hadalka asaga ah cabdullahi bn cabaas radi anhuma walaa maya wallaahi baan ku dhaartay maa nusikhat lama nasakhin walaakinaha iyada mima ayay ka tahawana naasu ay fududaysteen aayaddan aayada ay fududaysteen ay ka humaa labada huma iyaga labadan waaliyaani waa laba qaraabo ama waxaa weye laba qaraabo weyaan waaliyaani waa laba mas-uul ama laba u taagan hawshan weyaan waalin mid mas-uul ah oo qaraabo oo yariu dhaxla ama farad waxa ku dhaxla ama casabo wax ku dhaxla ama ulularxaamnimo waxa ku dhaxle weliba ululaaraamka dambayse casabada iyo iyo ahlufaradka wax ku dhelayaan mxuu aha dawil arxaamka madaahibta isku khilaafsan inay ku dhexlaan in kale waali mid waali ah oo yariu dhaxli wadaaka kaas aladii ka weyaan yarzuq wax irsaaqa yacni waidaa xadara alqismata ululqurba walyataama walmasaakiin farzuquuhum haddii intaas meesha ay imaadaan xoolaha meesha lagu qaybinay oo dhaxalka lagu qaybinay haddii ay imaadaan dad qaraabo saaxiiba iyo agoon iyo masaakiin ay yimaadaan irsaaqa oo hala martiqaado oo xoola loo qalo oo cunno hala siiyo oo baabura hala siiyo farsuquhum raashin hala siiyo hala irsaaqo waqulu lahum qowla macruufa saas soo ma waa wanaagsan ha lagula hadlo marka wuxuu kuleeyahay cabdullahi bin cabaas radi allahu taala anhuma huma labada qof u taagan agoonta xoolahooda amaba muxuu ahaa labada qof waaliyaana waa laba weli mid waali ah oo yariu wax dhali amaba haku dhalo casaba amaba farad haku dhalee wadaaka kaas aladii kawa yaruqu kaas ayaa laga rabaa dadka inuu marka wa isaga de oolii waba kuley sooma xoolihii inuu marka wax ka bixiyo ood isaga isxisaabiya hadduu raba waa ninkaas waa ninka laga rabo weyaan o wawaalin mid kale oo mas-uul ah xoolaha u taagan laa yariu waxba an dhexlayn waxba ah kuma laha isaga mas-uuliyadda kormoyn lahan waayahay cid kale ugu sokayso o u istaagana ma hayo waalin fadaka kaas aladii ki yaquulu dhihi bilmacruufi dadka wanaag u sheegi wuxuu dhihi walaalyaalow muxuu ahaa yaquulu wuxuu dhihi laa amliku laka aniga kuma milkin kara an uciyaka wa kaasii masaakiina imaaday qaraabaa imaaday waxaa imaaday waxaa weyaan dad eh, u baahan agoona imaaday xoolii meesha lagu qaybinay qofka marka qaybina u taaganna qof xaq kula xoolahan maahan waxba kuma lahan dadkan u qaybina masaakiinta unbaad u qaybinaya ninkaas waay ninka laga raba hadal fiican uu ku hadla kan laakiin irsaaqadda muxuu ah kan kale oo eh, wax dhaxli isaga marka waxaa weeyaan dadkiiu irsaaqaya waa martiqaadaya cunuu siinaya wamaa ilaa dalika saas ayuu ibnu cabaas ku fasiray radia allahu tacaala canhu ardaah waman kaana qofka hada waidaa xadar haddii ay soo xadaraan alqismata meesha waxaa lagu qaybin ulqurba walyataama walmasaakiin farsuquuhum minhu irsaaqadda wax ka siiyo waquluu lahum haddii aad ah, farsuquuhum irsaaqa wa haddii aad qofka muxuu utaagan hawsha uu yahay mid wax dhaxli waquluu lahum qowla macruufana siduu cbdulahi bin caws ku fasiray haddii aad adiga mas-uulun waxbaad ka dhexlaynina walaalayaal waxba idinma heli kara intaasaa ku dhaha hadal wanaagsan weyaan waaya wa fii riwaayat midka oo ah, irsaaqada bixinaan hadal wanaagsan duu raaciyana oo raashinkan idinka sii mooyan wax kale hadda idinkagama heli karno xoolahan waa xoolo dhaxal inuu dhahana ayadna waxaa weya waa soo geli kartaa wa fii riwaayat hiya aayaddan muxkamatun waa aayad sugan walaysat bimansuukhatin aayad la nasakhay ma ahan aayadaha la nasakhay kamid ma ah weyaan ayadaha muxuu ahaa ah oo waxaa weeye xukunkooda uu taagan yahay ayay ka tahay uu yihi radia allahu tacala an ardaa qowluhu tacala qowlka alle uu yidhi laa yaxilu lakum idinma banaana an tarituu inaad dhaxashaan annisaaa dumarka karhan adinkoo qasbaysaan dumarka markii laga dhinto ama ay yaryar yihiin amaba waxaa weeyaan ninkoodii u dhinto inaad muxuu ahaa aad dhaxashaan sida xoolihii weliba aad sanka ka gelisaan qasab aad ku dhaxashaan waxa weyaan idinma banaan ayu rabbigan cadayna subxana wa tacala xadiidka laba boqol iyo ko iyo labaatanaad tafsiirka ayadaas ibn cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii aliinaba rumeeyow laa yaxilu idinma banaan lakum adinka an tarituu inaad dhaxashaan annisaaa dumarka karhan adinkoo qasbaysaan walaa tacduluhunna ha majixaabenina oo ha dulminina oo waxaa weeyaan ha caburinina litadhabuu inaad qaadataan ood la tagtaan bibacdi maa kii barkii aataytumuuhuna aad siiseen adinka waxa weyaan ku gulguula oo uga hanjabaada amaba ku culaysaari inaad mxuu haddii kale hadii ay hawsha yeeli waayaanna xoolihii ay lahaayeen in mxuu ahaa gacanta lagaga dhufani adinkoo saas marka mxuu ahaa usoo mari hadulminina oo dumarka ayaga waxa weyaan ha dhaxlina ayagoo weliba diidan qaala wuxu yidhi bin cabaas kaana waxaa idaa maata rajulu ninka hadduu geeriyooda kaana wliyaauhu ninka mxuu ahaa aqribadiisi ayaa axaqa kuwa ku haboon bimraati wareediis ayagaa ku haboonaan jiray inay guursadaan oy la wareegaan inshaa ninka haduu doono inshaa hadduu doono bacdu markood tazawajaha wuu guursana qaarkood a iska guursani kow wainshau haddii ay doonaan zawajuuha qofkay rabaan oo kale xataa qaraabo aan ay ku dari jireen wainshau haddii ay doonaan lam yusawajuuha uma ay guuri jirino meel iska dhigayaan guurka u diidayaan fa ayaga ee axaqu ku haboonaamadan biha iyada min ahliha ehelkeeda reerkii ay ka dhalatay iyaga muxuu ahaa ka xiga weyaan fanazlat waxaa soo degtay hadi aayat ayadan ayaa soo degtay fii dalika dulmigaas dhacay inuu rabbi subxaana watacaala diida ay kusoo degtay weyaan su-aaliis weydiin marka u bahan waxay tahay soomaalida iyo dumaasha agee ayadan iyo dumaasha agey kala jooga agey kala marayaan soomaalida ninka hadduu geeriyoodo sida dhaqanka caadiga ah guud ahaan inta haddaan aqaano qaaraan aqoonina laga yaaba laakiin intaan aqaano gabadha laga dhintay oo ninkeeda geeriyooday meel kaleo ciddaa ugu socoto dumaal diidda malahan doorasha ay leed inay diiddo ay tirahda aniga lima dumaalaya baabka baab yeella maahan laakiin inay tirahda kan ayaa yara da-yar oo yara qurux badan ama kana xoolo yar haysta ama kana dabi fiican inay tirahdo ay kala daddoorata way leedahay saasay dhahaan arrinta ayada shareecada maxay ka qabtaa su-aashaas adinkaa lidin weydiinaya shareecada maxay ka qabtaa arrinta ayada <laughs> masaladaas baarak allah fiik jaak allah khayr marka masalada ku saabsan marka dumarka arinta marka dumarka habkaas loo samayna laa shakka walaa rayb way soo gelaysaa arrintan waa kaas marka annaga iyo raggii reer carbeed oo jaahiliin tahay sifaadka aan wadaagna kow dhahaba tiriya tan ka bilaaba ya yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxil lakum an tarituu nisaaa karha ya walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa ataytumuuhuna marka dhaqankaas dhaqan fiican maaha mana banaano dumarka in la qasba haddii qoftan ay mxuu ahaa ninkeeda ka geeriyoodo oo ciddadii ka baxdo markaas cid alla ciddii ayada ay rabto raggii muxuu ahay ayada weligeeda ahayna oo ayada dhalay ama la dhashay ay u raalli noqdaan ayay guursanaysaa qofkii dhintay habay yaraatay qaraabadiisii wax ay qasbi karaan malahan taas horta waa xugun aayadda qur-aanka ayaana ku cad waana dhaqanka ilaahi subxana wa tacaala isagoo diidaa darteed aayaddan dhanna u soo dejiyey min fowqi sabci samaawaat rabbi kasoodi subxana wa tacala yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an taarituu nisaaa karhan qodob waa qodobkaas weliba waxaa dhacda mararka qaar haddii gabadha ayada ah nin intuu la yara baxa la bixitaanku ha taqaanaan baabkiisii amaba uu muxuu intuu waali walad muxuuaha aabbihii intuu yaro xanaaq nin kale ku daro waxaa weeyaan xoolo aan la koobi karin ayaa laga qaadaa ilaa laba geel qaar baa qaada qaar waxaa weyaan afartan neef geel ay qaadaan dadku waa kala duwan yihin yani xaalad adag ayaa la maryaa ninka isaga meel sahlan loogama soo noqdo marka dhiiggeeda ayaa laga qaada afartan neef geel waa <laughs> dhiig sooma gabadha dhiiggeeda konton waa marka arrinta ayada marka arrin bannaan ma aha waana dhaqan jaahili laakiin waxaa isweydiis gabadhii haddii ay ayadii doorbidata ilahay wuxuu yidhi karhan sooma hadii ayadaa ridan ay raalli noqoto oy tirahdo war ilmahan dad aan dhalin ama dad ay isku dhiig ahayn haddii aan u geeyo waa igu dhiban laakiin hadii ninka walaalkiis aan guursada ilmihii aabay leeyihiin way soo dunmayaan waa dhaqaalaynayaa ilmihiisoo kale ad ugu xanuunsanayaa sidaa darteed anigana taas ay dhib yar canugaana canugaana dhaaf iyo baabkaas ma imaanaya canuga isagaa dhalay marka dhankaas haddii intaay eegto maslaxadeed ay eegto iyada ay ogolaato oy tirahdo waxba kama qaba eh waxaad yeelaysaan kii aan rabo baan guursanayey ama mid kaan adii keentaan ama ay tirahdo ay ogolaato ayadoon la jujuubin ayadoon la qasbin arrinta ayada ah kolleyba waxaan u maraynaa wallahu aclam karhan maadaama rabbi uu yidhi wa tacaala cagsigii karhan maxayt marka waa raadiyatan ayadoo raalli ah inay dhib insha allahu tacala laakiin midaan muxuu aha sanka gelin ta tu diinta ku jirta ma ahan rabbigana subxana wa tacala ayad qur diidma uu diida ayuu soo dejiyey jala fi culaa waa yahay qowluhu tacaala qowlka alle uu yidhi walaa tatamanow war ha damcina oo hadaba ordina oo hayadadiilaysinaiyadadiile ahaan amaba inaad qalbiga ku qabato ood muxuua aad u raadiso ha yeelina maa shay iyo nicmo iyo fadli fadala allahu alla weyne ku kala saramariyey bihi shayga asaga bacdakum barkiin calaa bacdin barka kale indhaha u taagina oo ha hanqaltaagina walaa hanqaltaaga weyaan tamanigaas qofki inuu hanqaltaaga qof baa ilaahay waxaa nicmo siinaya maanta laba iyo tobanka indha taaga walla hebel miyaad aragtay dhaqaalahaasaa la hebel miyaad aragtay cilmigaas u yeeshay hebel cilmi hadduu diini yahay dabcan oo ku geyri eh, muxuu aad ka daba taga nacam wixii arrimaha diinta ah qofki inaad tamaniyo isna inuu gaaro mxuu aha weliba tamani iska un mxuu ahaa dabataagnaa indhataag maahane tamani keena inaad qofka dadaala si ugu dabataga dhib ma laha waxyaabaha aakhira iyo diinta iyo ku saabsan laakiin adduunkii nacam xadiidka lix boqol iyo laba iyo labaatanaad can ummi salamata waxaa laga wariyey zawji nabiyi radia allahu taala anu ardaaha annaha iyada qaalat waxay tihi yaqzu rijaalu ragga way duulayaan walaa taqzu nisaau dumarkana ma duulayaan wanamaa in kale maahlanaa anaga ayuu noo sugnaaday noo sugnaaday nisfu lmiraai dhaxalka niskiisa annaga marka laba cilaan haysato cilada koobaad horta waxaa weyaan dumarka wragga way duulayaan dumarkana ma duulayaan tan labaadna meherkii dhaxalkii lidakari milu xad lunhayayn ayaana laakiin mar kasta marar badan ay dumarka ka hormarayaan ragga oy ragga wax ka badan qaadanayaan waay fa anzla allahu tacala lawyn wuxuu soo walaa tatamanow warhoan qaltaagina maa shay fadala allah allow inuu ku kala sarmariyey bihi isaga bacdakum barkiin calaa bacdin barka kale qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi waanzala wuxuu soo dejiyey fiiha iyada ina almuslimiina muslimiinta ina almuslimiina muslimiinta walmuslimaati aakhir aaya maxay ahayd acadd allahu lahum makfirata waajran cadiima marka muslimiinti muslimiina walmuslimaat walmuminiina walmuminaat haye ilaa marka ilaahay wuxuu u diyaariyey marka ajir in ilaah u diyaariyey ayagoo isla jira marka daa'iman muminiinta iyo muminaadka kalama haraan weyaan kalama haraan marka fadliga ilaahay laakiin qaarkood ugu kala saramariyey in loo hanqaltaaga khaasatan hadda dhaxalkaoo kale culimada waxay ka hadlaan oo in badan in loo ogaadana muhiim ay tahay in dhowr jeer la sheegay in laga yaabo halkan laga sheegay gaalada waxyaabaha ay shubhooyinka ay keenaan waxaa ka mid ah oo aad iyo aad ay u bumbuuniyaan markay xaqa dumarka ka hadlayaan iyo muxua dumarka dulmiga lagu hay ka hadlayaan waxaa ka mid ah waxay dhahaan raggii nus xoolo ayaa mxuaa ah, dumarka la siiyaa raggiina waxay qaadanayaan tusaalahaan hadduu qof dhinto ood ka dhinta sagaal oo kun wiilii gabarna uu ka taga wiilka wuxuu qaadanaya lix oo kun gabadhi miskiinteed waxay qaadanaysaa saddex oo kun marka dulmiga ugu weyn oo lagu haya ka mid tahay leeyihiin ayaga marka waxay eegin horta meelo badan ragga iyo dumarka dumarka ayaa muxuua dhaqaalo badan qaato ragga iyo dumarka ayaa dhaqaalo badan dumarka ayaa qaato xaaladaha ay ragga ay ka badanaan waa xaalado kooban dadka faraaidka dhigta ayaana masaaisha aad u yaqaano aad inaan usii galnama rabo laakiin halkaas qadiyadood qadiya aan soo qaadno gabadhii wiilkii iyo gabadhii waa walaalo aabbahood iyohooda way dhinteen waa agoon waa raja waxay looga dhintay sagaal boqoloo kun oo lacag sagaalka boqoloo kun oo lacagta ahayd wiilka wuxuu leeyahay lix boqoloo kun gabadhin waxay leedahay saddex boqoloo kun gabadhii marka biilkeediyaa laga rabaa isagaa horta laga rabaa number one isagiyaa biilka laga rabaa horta koow ka bilow tan labaadna wiilka waa inuu guursada ayadaba guursanay mogta markii uu guursadana meherkii isagaa laga rabaa arooskii iyo gurigii iyo doonistii iyo qabanqaabadii iyo hoolashii wixii o dhan yaa laga rabaa miskiinka ilaha laga rabaa halkaa jooge hadal miskiina laga rabaa waayahay keliyihii guryihii waa taqaanaa nairobi iyo meelaha lamidka ah konton kun beryahan lixdan kun toddobaatan kun la kirayaa dhoobadan iyo diiqadan iyada saan u taal iyo maxaa boorkan ayaa haddana qiimihii halkaas u maraya isagaa laga rabaa haddii la istaalka isagaa laga rabaa waana waajib maahan wax oo laga tugaa maahan waa ilahay wuxuu ku waajibay subxaana wa tacaala maahan wax annaga aan dushka saarin ilahay baa dushka saaray wahaakada walaashiina biilkeeda ayuu saaran yahay isaga jeebkana saddexdeed boqoloo kunna halkaanay ugu jirtaa boorsadii yarayda ugu jirtaa dhinaca ka raaracday waaya intaas markay ugu jirta halkaasaa marka kii meeshaan aha wax soo dayinsa xitaa markaa in wax soo xadla laga yaaba miskiinka ama wax muxuu yar dhuuntay ila mogta nafa meel aad wax ka raadiyaad laya ood ku naargala xataa adduun iyo aakhara ku seega waaya saasaa markiina ka dhacday marka lixda boqoloo kuma horay tagtay daynuu galay shaqu bilaabay shaqadii marka wuxuu soo qaata nus dayna looga goostaa wahaakada waxaa laga yaaba labaatan sano toban sano oo dambe inuu dayn bixiyo laga yaaba biilkiina waa saaran yihi kama dhacay waa faqiirnimo ugama dhacays illa wax walaashii waajib saaran wa waaya ayadii marka markiiba ilaahay subxana wa tacaala muxuu ahaa wuxuu usoo diray wiil ducaysan wiilka ducaysnay markiiba wuxuu yidhi haye bal ka warran haddii aan mxu guri yeelano diyaar waliba aad bay ufudaatay oo facebook iyo meelahaasaa la iska helaa iyo muxuu ahaa social mediaha aada laskaga raadiya inkastoo dadkii social mediaha ka guursaday markaan wareysanay ay leeyihiin social mediaha inta guurag laga guursada inta badan waa fashilmaan ma naqaan hadda ilah baa ogsan xaqiiqada maxaa yeelay wax badan baa is yani wax badan baa isdhex yeela calcumuum gabadhi waa la guursaday meherkii waxay tihi shan kun oo dollar raba anig inaad meherkayga noqdo waa kuwa ugu fiicanba shanta kun oo dollar ayaa waxaa farta laga saaray horaanimqaa ugu sii jirta borsada yarayd saddex boqol marka shan boqoloo kun ka dabagey marka sideed boqoloo kun aan ku jirto kii meeshaan ahayna miskiinkii dayn buu la taaganya soo ma garan intaa wax dheeri ah yacni dahabkeedii iyo arooskeedii iyo gurigeedii iyo masruufkeedii iyo lebiskeedii iyo xaaladeedii oo dhan yaa dhabarka haddaa saartay mar labaad kii ducaysnaay miskiinka ducaysnaay ayaa dhabarka saartay asaga dhama dayn ha galo amaba ilaahay deeqkala muxuu ah ilaahaasi waa baab kale iyada marka sideedaba gabadhan annaga markaan muslimiin nahay dhabarka waxaa loo saaray mas-uuliyadooda dhanba qof kale ayada sideedaba maalinta ay caloosh ka soo baxda ilaa ay ka dhimata biilkeeda iyo muxuu ahaa meeshaay degi lahayd iyo waxay kori lahayd oo mxu baabuur iyo mxuu ahaa wamaa ilaa dalika iyo labiskeedii iyo cunadeedii iyo waxbarashadeedii iyo caafimaadkeedii wax walba oo oy rabto mar aabbaheed dusha uu ka saaran yahay mar walaalkeeda dusha ka saaran yahay mar waxaa weyaan zawjkeeda dusha ka saaran yahay daaiman wa abadan makfuul iyada sideedaba mas-uuliyad mama saarnaba naagta haddii ay milyan dollar haysato ninkana uu muxuu ahaa bishii ay soo gasha konton kunoo shilin ay soo gasha iyo wax ka yar biilkiyaa laga rabaa mataqaana oo waajib uu ku yahay iyada milyankeeda dollar ama boqolkeeda milyan bangiga iskaga jirayaan wax laga raba haba yaraat malaha wax la weydiinana malaha sharcan wa caqlan halkaas ay ugu jiraan lacagteedii waxay le waryaa dhagayso bilken halkaasay jiifi inteed ku aragteen waxaas adduunka ya sheekh da isku meel kulanaysa yani de haddii itifaaq uin ka dhexeeyo oo markay wadan kale ku nooshahay aad xaaskaagii ood jeceshahay oo isqabtaan oo nashuu nashuus iyo ay khilaafin ka dhexeyn u yahay waa qasab miilka waa laga rabaa miilka waa iyada hata ay ku tirahda iska dhaaf dhiman adi miskiin afrika joogaata meelahaas ku nooshahay ay ku tirahda iskaga dhaafto waxaa weeyaan waa fadli ilaahi waa fadli ilaahi subxana wa tacaala laakiin asal ahaan waa marka war xaggee dulma yaala baraka beelooyin waxaan uma jeedaan miya miskiinkan qoorta wax ka saar ma aragtaan miya marka niminkaas wax badanaa u dhiman darsi badanha loo ahriya waaya marka in loo naxariisto kuwa baahan kuwan waa masaakiintan waayahay qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walikullin mid la arka jacalna waxaan u yeelnay mawaaliya kuwa dhalo kuwa dhexlaan u yeelnay xadiidka lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad camn cabaas waxaa lgu radi allahu tacala canhuma walikullin mid la arka jacalna waxaan u yeelnay mawaaliya kuwa dhexla qaala wuxuu yidhi warahatan kuwa dhexlo weyaan waaladiina kuwii caqadat aad caqadat aymaanukum waaladiina kuwii caqadat ay gunaday aymaanukum dhaartiin ay gunaday amaba aad ku gunadeen oo waxa weyaan walaalnimo aad ku dhaarateen faatum nasiibahum soo mahin qaala wuxuu yidhi kaana waxay ahaayeen almuhaajiruuna kuwa muhaajiriinta lama goortii maka kasoo haajiray oo nabigan la socda alayh slat ama ka dambeeyey ama kasoo horreeyey qadimuu almadiinata kaana muhaajirun muhaajiriintu waxay ahayn lama goortii qadimuu ay soo galeen almadiinata magaalada madiina yariu almuhaajiriyu muhaajiru qofka muhaajirka wuxuu dhexli jiray alansaariya qofka ansaariga ah duuna dawi raximihi raximtiisa sokadiis oo raximtiisi iyo qribadiisii oo joogta ayaa qofka muhaajiriga ah wuxuu dhexli jiray qofka ansaariga ah ayuu dhexli jiray maxaa yeelay waa la walaalay caqdil aymaanka marka walaalaynta nabiga calayhi salaam waxaa weyaan uu sameeyey iyo arintii ahayd dami damuk wa tariihuni wa arihuk oo jaahiliga jiri jiray oo aad ku dhexlaya dhiiggayga waa dhiiggaaga oo haakada adiga baabkaasaa jiri jiray marka arinta ayadahyd ayaa lagu dheli jiray lasku dheli jiray iyo walaalinta nabiga u walaalay arintaa maxay u dheci jirtay liluquwati walaalayntii allatii taasoo aha nabiyu nabigeena u walaalay baynahum dhexdooda falamaa goorti nasalat ay soo degtay walikullin mid la arka jacalnaa waxaanu yeelna mawaaliya kuwa dhexla nasakat way nasakday waxaa weeye arrintayd ayay nasakday ayadaas nacam uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi waladiina kuwii caqdat aymaanukum kuwii aad mxuu ahaa dhaartiina ay gunta ay guntay gunaday ila nusrata gargaar ila nasra gargaar loo gargaaro iwa rifadata martiqaad la martiqaado isoo dhaweyn iwa nasiixata nasiixo loo nasteexayo khayrmiir waqad dahaba almiiraahu miiraadka marka kuwaas waa ka tagay oo kuwaan hadda dambe oo islaamnimada lagu walaaloobay dhaxal waa ka tagay weeyaan wa yuusii lahu laakiin inuu dardaarmo ood yihahda ninka isaga ulukii waxaan dhaafayn waxaa laga siiy walaalkay u yihahda dhib ma lahan weyaan wasiyada qof walba loo dardaarmi karaa intaana qof waaridka ahayn waaridka laftarkiisa haddii ay qolyihii kale warasadii oo wax dhexlaayay ay ogolaadaan dhib ma lahan marka masaladan waa masaladii nabigeena sal alla alay slam uu walaalayn jiray nimanka reer ansareed oo ragga qaar ay gaartay inay yidhahdaan xaaskaygan ku furayaa labadan mid aad jeceshahay kula quraxsanaata eega xoolahaygana muxuu ahaa nus qaada baaraka allahu laka fii ahlik wamaalika dullanii cala suuq waa qisada taqaaneen marka dadka ayaga waa isdhexli jireen marka hore laakiin gadaaldan waxaa weeyaan waulularaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illahi ayaa lagu nasakh weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo labaatanaad can ibn cabaas waxaa lg radi allahu taala anma qal cbdullahi bn cabaas waaladiina caaqadat aymaanukum caaqadat xadiidka ay ku taallaa laakiin waxaa weeyaan musxafka caqadat weeyaan waladiina kuwii caaqadat ay gunaday aymaanukum dhaartiina faatuuhum xasisa nasiibahum nasiibkooda siiye weyaan kaana rajulu ninku wuxuu yuxaalifu mid waxa weeyaan ay issheegtaan oy taloobaan an laysa baynahumaa dhexdood uusan ahayn nasabu nasab fa yariu axaduhuma midkood wuxu dhexli jira alaakhara kan kale fa nasakha dalika alanfaal suurat alanfaal ayaa arrinkaa nasakday anfaalka ayaa nasakday qaala fa qaala tacala alla wuxuu wa ulul arxaami dadka aqribada ah oo raximka ah oo amaba bacdun barkood ayaa awlaa ku haboon bibacdin barka kale inay dhaxlaan ayaa ku haboon saasuu rabbigan amar ku bixi subxaana wa tacaala abu daawuud ayaa soo saaray xadiidka waan xadiid saxiix weyaan qowluhu tacala qowlka allo yidhi waman yaqtul qof dila muminan mumin mutacamidan tafsiirkeeda ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidkii lix boqol iyo shan iyo labaatanaad can saciid bni jubayr waxaa laga wariyey raximah llah qala wuxu uhi saciid aayatun aayad ikhtalafa fiiha ay isku khilaafeen ahlulkuufati dadka kuufa degan waa ciraaq ay ku taallaa ikhtalafa ayat aayad ayaa ikhtalafa fiiha waxaa isku khilaafay ahlu kuufati ahlu kuufa ayaa isku khilaafay faraxaltu kadibna waan u soo safray fiiha ay fi stibyaaniha iyada inaan caddaysto ila bna cabaasin cabdulahi bin cabaas ayaan usoo aaday on gaadiid usoo rartay oon usoo safray weyaan fa sa'altuhu waan weydiiy canha xaggeeda ibna cabaas salligiis xaguu ahaa ibna ya maa kor o hadashar ibn cabaas alagiis xaguu ahaa maka madiine cabdullahi bin cabaas ma ahayn cabdullahi bin cabaas salligiisa maka ayuu ahaa radia allahu taala an ardaa markuu nabigeena geeriyooda alayh sala slam sallig u ahayd ood cilmiga ka faafin jiray oo raggan badanoo maxoo taqaanaan oo waxaa weeyaan daawuus iyo raggaas ay ka wada aflaxeen halkaas weyaan halkaas marka kuufi intuu dhaqaaqay ayuu wuxuu soo aaday maka isagoo weydiinaya masalada ayada ah wuxuu yidhi nasalat waxay kusoo degtay hadi aaya ayadan waman yaqtul qofka dila mumina qof mumina mutacamidan isagoo qasdi fajazauhu abaalkiisa jahanamo weyaan hiya iyada aakhiru maa nazla aayadihii qur-aanka ku dambeeyey kamidta weyaan wamaa nasakhaa shayun shayna ma nasakhin wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhaari muslim muxuu usugnaatay ku sugnaatay qaala wuxuu yidhi cbdullahi ama qaala wuxuu yidhi ninka la yihahda saciid ibnu jubayr amaranii cabdiraxmaan abza cabdiraxmaan ibn abza ayaa faray qaala wuxuu yidhi sal ibnu cabaas cabdullahi bn cabaas weydii can haatayn aayatayn labadan aayadood maa amruhumaa amarkooda suu yahay sida loo kala saari ama sida ay muxuunkoodu yahay weydii weyaan aayadda koobaad maxay tahay walaa taqtuluu hadilina annafsa nafta alatii taasu xarama allahu alweyn u xaran yeelay ilaa bilxaqi xaq inaad ku dishaan mooyaane iyo qowlka alla uu yidhi waman yaqtul qofka dila mu'minan mutacamidan fajazaahu jahannamu khaalidan fiiha labada aayadood cadayntooda weydiiye weyaan fasaltu ibna cabaasin cbdullahi bin cabaas ayaan weydiiyey faqala wuxuu yidhi lamaa unzilat la soo dejiyey fi lfurqaani sulad furqaan ku sugan kusugantay weyaan waman yaqtil mumina mutacamida hhy aayatfurqaan taas tan ku sugantaa weyaan fasaltu waxaan weydiiyey afwan walaa taqtulu nafsa weyaan afwan aayatfurqaan waa aayad ilaa man taaba wa amana waa ayad soo socoto weyaan maaha tan aayat furqaan maaha afwan wفي rواية rواية qال وxu أmrnii cبدالرحمaن iبن az ayaa ifray qaal wuxuu yidhi sal iبن cabaas weydii can haatayn aayatayn labadan aayadood ma amru ma amarkooda wuxuu yahay walaa taqtuluu hadilina الnfsa nf alatii taasu xarama اllahu alla u xarayo ilaa bاlxaqi waman yqtl qofka dila mumina mutacamida fajaزaءu جahanam fasأltu waxaan weydiy iبn cabaas ayaan weydiyey faqal wuxuu yidhi lama goortii unzila la soo dejiyey allatii ti fi lfurqaani suurad furqaan ku sugan ilaa man taaba waaamana weeyaan qal waxa yidhi mushriku ahli makat waxay yihahdeen faqad qatalna waxaan dilnay amaba marka tii ku sugnayd suuraة اfurqaan oo qatliga ka sheekaynaysay faqad qatalnaa waxaan dilnay haye annafsa ayaan dilnay allatii soo xarama allahu alweyn waa xaaraan wa dacawnaa waan tugnay maca allaha la maciisna ilaahan mid macbuud aakhara ee kale waqad ataynaa waxaan la imaadna alfa waxasha waxaa weeyaan xumaan aan la imaadnay xumaan ayaan la imaadnay fa anzala alla weyn wuxuu soo man taaba qofka tooba keena wa aamana alla inab rumeeye weyaan aayad qur-aanka awalkeedii sheega wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilaha akhar walaa yaqtulu nafs alatii xarama allah bاlxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaama wayalqud fiihi muhana ila man taaba aamana halkaas weyaan fa haadihi aayaddaas marka liulaaika kuwaas gaalada aho waxaa weeyaan shirkiga iyo zinada iyo qatliga isku darsaday ay u sugnaata weyaan kadibna soo islaam walislaamu yajubu maa qabl islamka wixii kore uu wa ama ti allatii taasu fi nisaai ku sugan arajulu ninka weeyaan idaa carafa goortuu garta alislaam islaamnimada iyo wa sharaa'icahu shareecooyinkiis uu garta uma intaa kadib qatala u dila fajazaahu abaalkiisa jahanamu weeyaan cabdullahi bin cabaas hore waxaan wuxuu qabay qofka qaatilka oo kas u dila tooba lahayn soo maahan laakiin cid ku gacan laguma haayo cid saxaabada nabigeena sal slam oo ku raacda abdullahi bin gacan laguma hayo weyaan intaad aan aqaan wallahu aclam qowluhu tacaala marka ilaahi subxana wa tacaala hafaar dembi kastoo qofku u sameey u dhaafaa ninka boqolka naf dili ah waa taqaanaan kadibna janna ku durduriyey weliba camal badan aan la imaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi walaa taquluu hadhihina liman qof alqaa tuuray ilaykum adinka asalama ay salaama idin salaamay oo muslima idinku salaamay lasta matid muminan mumin matid ayada tafsiirkeeda ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka lix boqol iyo lix i labaatanaad can ibni cabaas waxaa la weriy radi allahu tacala anhuma walaa taquuluu hadhihina liman qof alqaa tuuray ilaykum adinka xaggiina asalaama salamta lasta matiid muminan qaala wuxuu yidhi kaana rajulu kana wuxuu ahaaday rajulu nin fii qunaymatin aryarow ayuu haystay xayn oo lahu isaga u sugnaatay falaxiqahu lmuslimuuna muslimiinta ayaa marka ka daba imaadeen faqaala wuxuu yidhi asalaamu calaykum ayuu ku yidhi faqataluuhu way dileen wa akhaduu waxay qaateen eh, hunaymatahu xayntiisa reedna waa ka kaxaysteen horaan muxuu yidhi asalaamu calaykum faanzl allah alw wuxuu soo dejiyey fii daalika arrinka asaga ilaa qowlihi laga gaara tabtaquuna adinkoo dalbaysaan carada alxayaati dunya adduunyadan muxuu ahaay adduunyadan dheefteeda yar iyo muxuu ahaa mataacdeeda iyo xoolaheeda adinkoo dalbaysaan waxa weyaan hadhihina lasta mumina hadhihina qofka miskiinkan hadiyna weyaan tilka alqunayma carad alxaya dunya waxaa loola jeeda alqunayma tilka alqunayma waa arigaas yarxaynta yar weyaan qaala wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas assalaama ayuu ahri weyaan qowluhu tacaala qowlka alla laa yastawi ma sinna alqaaciduuna kuwa hofadhiyo oo min almu'miniina mu'miniinta ka mid ah hayru ulidarari kuwa dhibka u saaxiibka amaba ah curyaannimada u saaxiibka ah iyo wlmujaahiduuna fii sabiil lah kuwa jidka alle ku jihaada kuwo siman ma ahan ayadda tafsiirkeeda amaba meeshay kusoo degtay ayuu baabkan u baabiyo weeyaan waayahay xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can zayd ibni haabitin waxaa la wariyey radia allahu tacala anu arda ana rasuula rasulka al sal slem amlaa wuxuu meeriyey calayhi zayd wuxuu u meeriyey yastawi alqaaciduuna min almu'miniin wاlmujaahiduuna fii sabiili اllah ayru uli darari kuma jirin laa yastawi ma sina alqaaciduuna kuwa fafadhiyo oo min almuminiin muminiinta ka mid ah iyo almujaahiduuna kuwa jihaaday fii sabiililaahi ma sina weyaan qaala wuxuu yidhi marka zayd fa jaahu waxaa u yimid ibnu ummi maktuum cabdullahi ibn ummi maktuum oo saxaabada nabigeena sal alla ly slm raggii ugu qiimaha badnaa ka mid ahaa indhoolna ahaa nabigeennana calayhi salatu slam dartiis loo dhaleeceeyey cabasa watawallaa an jaahu lacma ninka la yidhi ahaa ayaa nabigu u yimid wa huwa nabigeennana yumalluhaa maxaa idiin qoran yumiluhaa uu ii calaya nabiga ii meerini ama ii yeerini fa wuxuu ya rasul rasuulka allow low astaiicu haddii aan awooda aljihaada jihaad la jaahadtu waan jihaadi laha lakin qof indhool muxuu jihaadi wa kaana rajula wuxuu aha wa kana wxu ad rajulan nin acmaa indhoolah faanzl allahu tacaala faanzala alla weyne ee soo dejiye tabaaraka wafakiduhu nabiga bowdadiisana calaa fakidii bowdadii saa u saaran tahay fahaqulat way culsaatay calaya korkayga bowdada nabiga u culsaatay xataa khiftu ilaa aan ka baqa an turada in la burburiyo oo la daqiiqo fakidii waxaa weyaan bowdadaydii culayska nabigeena ala sl kusoo degi jiray muxuu ahaa waxyiga culayskiisa uma intaa kadib suriya ama suriya canhu nabiga waa laga fayday oo waxa waa ka kacay fa anzl allahu caza ayru uli darar inta udheaysa waa marka marka saas weyaan laa yastawi ma sina alqaaciduuna kuwii fafadhiyo oo min almuminiina ka mid ah hayru uli darari kuwa u saaxiibka ah curyaannimada amaba dararka iyo dhibaatada usaaxiibkaa heyrkood ah iyo walmujaahiduuna kuwa jihaada fii sabiililahi ma sina laa yastawuuna cind allah qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi ina aladiina kuwii tawafaahum ay oofsanaysa almalaaigtu malaaigta daalimii anfusihim sideed iyo labaatanaad an cabaas waxaa la wariyey radia allahu tacala canhuma ana naasan dad oo meel muslimiina ka mid ah kaanuu waxay ahayn maca lmushrikiina gaalada ay la jireen yukairuuna kuwa badiya sawaada almushrikiina gaalada muxuu ahaa muuqaalkooda ay badin jireen calaa ahdi rasulilah rsulka zamanki sal alla alay slm yatii kadibna waxaa imaan jiray asahmu leeb fa bihi ninka ayaa lagu tuuri jiray gaalada la jiro muslimka ahaa fa yusiibu markaasuu asiibi jiray axadahum midkood fayaqtulu wuu jiri oo naftaad ka qaadaya aw amaba yudrabu seef ayaa lagu garaaciyo fa yuqtalu waa la fa anzal allah alla weyne ayaa soo deji caza wajal ina aladiina kuwii tawafaahum ay oofsatay almalaa'ikatu daalimii anfusihim naftooda iyagoo dulmiyey waxay ku dulmiyeen gaalada safkooda ay buuxinayeen qaaluu fiima kuntum maxaad ku sugnaydeen oo beladan maxaa idin geliyey qaaluu kunaa mustadcafiina fi lardi arrada ayaa nagula gumaystay oo dad muxuu aha laga tabarroonaaday oo muxuu aha qoorta laga xirtaan noqonnay qaaluu alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha arlada alle soo waasic maahan aad u markaas fa ulaaika mawaahum jahannam kuwa ayaga marka makaana hoyadkooda waa jahanamo ayuu rabbi cadday subxana wa tacala iyaadan bilah qowluhu tacaala an tadacuu aslixatakum hubkiina inaad dejisaan tafsiirkeeda xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad an ibn cabaas waxaa la wariyey radia allahu ka hadlay qowlka alleh in kaana hadduu ahaada bikum adinka adan dhib oo min maarin maar ah ow kuntum ama aad tihiin mardaa kuwa xanuunsan qaala cabdiraxmaan ibn cawf wuxuu yidhi kaana u ahaada jariixan mardaagaas waa markay dhaawac yihiin weyaan jariixan mid dhaawacan markuu yih weyaan qowluhu tacala qowlka alluu yidhi wain imraatun haweeney khaafad haddii ay ka baqdo min baclihaa ninkeeda nushuusan naashisnimo naagahi ayaa nushuusa lihi jira raggana waa la dhihi oo arkaysaan yani ninkii ayaa wuxuu noqonayaa nin aanan muxuu ahaa dhan loo wada aan la aqoonin horay ma mara gadaalma mara ayuu noqoni ya i xukun kuma xukumay anku xukuma ima xukumaysi i horkac kuma horkacay haakada haye aanmxua ah, dabakaca ima dabakacaysi mid baa ka sameeyey filin muxua ah, mardhaxaasaan dhegeysanaya soomaalida markuu ka hadlaya xukunkoodii meel ay u jeedaan qofka war intaan aadna maya haye inta noo kaxay maya haye aan wada fariisana ma wada fariisanayna haye aan kala tagna kalama tagayna waa imtixaan mogta nin marka noocaasa ayuu ku noqday marka naajiska waxaa weyaan waa nin imtixaan ah waaya xadiidka lix boqol iyo soddonaad can cashata waxa lg radi allahu imraatun haweeney khaafad haddii ay ka baqda min bacliha ninkeeda nushuusan nushuusnimo iyo waxaa weye amar diida iyo dhaqan xumo iyo mucaasharo xumo aw icraadan ama kajeesasho uu ka jeesta xaggeeda wain imraatun khaafad min bacliha nushuusan aw icraadan falaa junaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxa inay sulxi marka ay dhexdooda dhigaan oo waxaa weyaan ay heshiis iyo xerjajab galaan dhiman lahan weyaan qaalat waxay tihi caaisha radi taala ardaha alrajulu oo takuuna ay haatay cinda agtiisa almaratu haweeney laysa uusan ahayn bimustakirin mid badsada mustakirin mid badsada mina xaggeeda muxuusan ka badsanayn mataqaanaan almaxaba walmucaashara walmulaasama yacni wuxuusan badsanayn jacaylkeeda ma badsanayo inuu la joogana ma badsanay intuu ayada ag joogi lahaa meelahaas bad kudirarka iyo shahmacaanku iska fadhini yani ayada inuu laazimu fogaani hadduu marka ninka noocaas yahay intaana maxaa keeni mataqana waxunbaa jira ya waxa uu ninkaas halkaa dhiga banaanka oo shahmacaanka agdhiga iyo fadhi kudirarka waxunbaa guriga ka jira sooma qaalat waxay tii arajul nin oo takuun ahaatay cindahu agtiisa almaratu haweeney laysa uusan ahayn bimustakirin minha xaggeeda mid ka badsada xagga jaceylka iyo xagga dhaqanka iyo xagga laasimitaankaba yuriidu weliba wuxuu doonayaa an yufaaria inuu mxua isaga tago fataqulu kadibna ay tira ay tirahda ajcaluka waxaan kaa yeelayaa fii shani ani shanigayga fi xillin xalaal aan ka yeeri kaa yeeli arintayda iyo aniga mxuu aha dhaqankayga wax badan baan kuu banaynaya oon kuu ogolanaya fanasalat waxaa soo degtay marka hadi aayata ayadan fii dalika arrinkaas ayay soo degtay weyaan wa fii riwaayati riwaayadan damaadu caddaynaysa lahumaa bukhaari muslim muxuu ah ku sugnaatay qaalat waxay tidhi huwa isaga arajul waa nin oo yaraa arkaa min imraati haweenaydiisa maa laa yucjibu waxaan cajabgelinayn kibaran waa yeelnimo aw hayrahu amaba waa yeelnimo waxaan ahayn oo dhaqan xumi iyo amaba yani si un mucayan waxay noqotaba wax asaga asun aad muxua u cajabaynayna fa yuriidu kadibna uu doonay firaaqaha inuu isaga tago fa taquulu kadibna ay tirahdaa amsiknii iska kay hayso oo ii qaybi oo iisoo hoya maa shita intaa doonta habeen kasta ha iisoo hoyaan laazim maaha oo markaad xaaska kale u tagta eh, eh, ma aha laakiin sida aad rabto haddi rabto mxuu aha bil halkaa soo jir laakiin un mxuu ahaa xerag ii hay qaalat waxay tihi falaa ba'sa dhib ma lahan idaa taraadaya hadday arrintan ku raali noqdaan weyaan oo labadaba ay mxu raalli ka yihin dhib ma lahan arrintaa qofta sameya waa taqaanaan sawda binti zamca radia allahu taala ardaaha markii aad nabigeenna calaih slat slaam ay aragtay inuu mxuu ahaa dhan kale usii jeedo ood baabkeeda baabkiisa inta usoo jeedin waxay ta nabi allow habeenahayga caaishaan siinaya iyadaa gabar yar oo mxuu ahaa aadna aad ugu sii mxuuaha socotaa xaggeeda eh. waxaad yeelaysaa iyadaana say laakiin xaragay iska hay sala allahu calayh wasalam taala ardaaha saas ayay marka ay yeeshay wahabat yowmaha wa nowbataha liummi min caaisha radi taala ardaha sidii ayaad nabigeena ku hay calayhi salatu salaam suurat maaida suurat maaida ayan halkan ka gelana tafsiirkeedii qowluhu tacala qowlka uu yidhi alla alyowma maanta ayaan akmaltu idin dhammaystiray lakum adinka diinakum diintiina xadiidkii lix boqol iyo kow iyo soddonaad can cumar ibn khaaab waxaa la weri radi taala anhuma radi allahu tacala canhu ana rajula nin oo min alyahuudi ka mid ah qaala lahu wuxuu ku yidhi cumar yaa amiira almuminiin muminiinta amiirkeedii aayatun aayad oo fii kitaabikum kitaabkiina ku sugan taqra'uunaha weliba aad akhrisaan low calaynaa dushanaga haddii ay macshar alyahuudi yahuud muxuu markaan kulankeeda nasalat ay soo degi lahayd latakhadnaa dalika alyow maalinta waxaan ka dhigan lahaynay ciidin ciid ayaan ka dhigan lahaynay qaala wuxuu yidhi ayu aayatan aayate waate aayadee weyaan qaala wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum alyowma maanta ayaan akmaltu idiin dhammaystiray lakum adinka diinakum diinkiin diinkiina wa atmamtu waxaan idiin dhammaystiray calaykum dushiina nicmatii nicmadayda ayaan idiin dhammaystiray wa radiitu waxaan idinkaga raali noqday lakum adinka alislaam islaamnimada diinan diin weyaan qaala cumar wuxuu yidhi qad carafnaa waan garanay dalika alyowm maalinkaas waan garanay ay soo degtay wlmakaana makaan aladii kaasoo nasalat fi ay kusoo degtay cala nabi nabiga ay kusoo dul degtay aad baan xasuustaa weyaan waan aqaanaa wa huwa nabigeena qaa'iman isagoo taagan bicarafata carafa ay kusoo degtay yowma aljumcati maalin jumcada ahayd saas ayuu caddaynaa cumar ibn khadaab radia allahu tacala anhu arda nabigeenna sanadkii u xajiyey carafada waxay waafaqday jumca waafaqday carafa waxay waafaqday jumco weyaan qowluhu tacala qowlka alla uu yidhi wain xakamta haddii aad kala xukunta faxkum kala xukun baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad ku kala xukum weeyaan xadiidka lix boqol iyo labiiyo soddonaad can ibni cabas waxaa radi allahu tacala anhuma qala abdullahi bn cabaas kaana waxay ahaadeen quraydatu nimankaas ree yuhuudeed oo bani quraydo loo yaqaano waa yahay iwanadiir iyo nimanka ree bani nadiir ayaa deg ahaan jiray ama degnaan jiray wa kaana ree bani kuwa ka sharaf badan oo ka martaba sarreeya min quraydata reer qurayda ay ka adkaadeen wax kale maaha ilma wayaane laakiin kuwaana ka awood badi dahabkan dahabkay ka shaqaysan jireen saaqay ahaayeen kuwan dahabka qofka haya moogtahay qof iska beerloyd iyo miskiinka ah. wax badan buu muxua ku durdurinaya marka labada qabiil iyo qabiil saddexaadna waxay degnaayeen magaalada madiina waa ka qabiilka saddexaad ya bani qaynuqaac nacam saddexda qolo oo yahuudda ayaa magaalada madiine degnaa waxaynu soo degeen mataqaanaan towraadka waxay ku arkeen aakhiru zamanka nabiga ah meel xaro ah shiilimadow ah oo noocaas oo tilmaam noocaas la ayaa laga soo saari doonaa qaar marka adircaad ayay degeen qaar khaybar ayay degeen qaar waxay degeen muxuu ahaa magaalada madiina intaba waxa weyaan waxay leeyihiin nabigaas adinka un farcin kolob yahuud muu noqon doonaa adinka in ka soo baxa bal adiga niminkaas fiiri meesha ay tooganayaan subxaan allah subxaan allah waayahay niminka marka reer bani qurayda iyo niminka reer bani nadir ayaa magaalada madiina degnaan jiray waxaana ka yar martaba sarrey nimankale bani qurayda marbay ka adkaadeen fa wuxuu ahaa idaa qatala rajulu nin hadduu min quraydata reer bani qurayda rajulu nin hadduu dilo oo min nadiir reer bani ah, qutila bihi waa loo dili jiray ninka reer bani nadiir haddii marba aas disho bani quraydo tahay kow waa lagu dili qatala rajulu nin haduu min anadiir reer bani nadiir ah. rajulu nin min qurayda reer qurayda fuudiya waxaa lagu furan jiray oo lagu madax furan jiray bima'ati wasqin boqol ritirar oo min tamrin timir ah ayaa lagu furan jira weyaan timir boqol riti intay rarto ritiga miqu rari karaa boqol kiila boqol iyo konton kiila laba boqoloo kiila suuragal falamaa goortay bucua nabiyu nabigeenna calayhi salaat slaam lasoo bixiyey qatala rajulun nin ayaa wuxuu dilay oo min anadiir ree nadiira rajulan nin ayuu dilay oo min qurayd ree qurayda nin ka ayaa la dilay faqaaluu waxay yidhahdeen idfacuuhu ilayna noo dhiiba naqtulu aan dilne faqaluu waxay yidhahdeen ree qurayda baynana dhexdiina baynana dhedanaga iyo baynakum adinka dhediina annabi nabiga ayaa noo dheeeya nabiga hadda dowladii islaamka gacanta ku haya iyagana racyadii ay kamid yihiin faatow ay u yimaadeen fanaزlat waxaa soo degtay wain akamta hadii aad kala ukunta faxkum wain akamta di aad wax xukunta faxkum kala saar baynahum dhexdooda bilqisti cadaalad wاlqistu cadaaladna annafsu biالnafsi naf naf loo goy weeyaan uma naزlat waxaa soo degtay afa xukma اljaahiliyati jaahiliga xukunkiis ma yabquuna dalbayaan haka yeelin nabi allo weeyaan saxiix xadiidkaas waxaana soo saaray alimaam daawuud الnasaa-i qowluhu tacala qowlka alla u yidhi waman lam yaxkum qofkaana ku xukumi ma anzla allah fa ulaaika hum alkaafiruun fa ulaaika hum alfaasiquun fa ulaaika hum aldaalimuun waaya lix boqol iyo soddon iyo saddex xadiidka ah ibn cabas waxa radi allahu taala anuma qala cbdullahi bin cabas waman lam yaxkum bima anzala fa ulaikum alkaafiruun waman lam yaxkum qofka aanan ku xukumin bima anzala alweyne wuxuu kusoo dejiyey ama wuxuu alla weyne soo dejiyey fa ulaaika kuwa iyaga hum ayaga iyo alkaafiruun kuwa gaaloobay ah ilaa qowlihi laga gaara alfaasiquun ha ulaa'i alayaat aayadahan oo kuwan athalaata saddexda naزlat waxay kusoo degtay fi lyahuudi yahuuda khaasatan goonihaan ay gusoo degtay fii bani qurayda bani qurayda iwannadir ree bani nadir ay ugu soo degtay weyaan sabab nusuulkoodi halkaas ay kusoo degtay markii arrintii hadda aan ka warramaynay oo ninkii la dilay nabigan uu kala saarayey ayaa waxaa weeyaan lagu soo dejiyey nabigan ayuu leeyahay cabdullahi bin cabaas abu dawud ayaa xadidka wariye xadii xasan isnaad weyaan xadiidka lix boqol iyo afar iyo soddonaad can bn cabaas waxa lgu radi allahu taala anma qal cbdullahi bin cabaas in allaha la weyne caza wajalla anzla wuxuu soo dejiyey waman lam yaxkum bima anzl faulaika hum alkaafiruun waulaaiahum waulaaika hum lfaasiquun waa aalimiin waa faasiqiin waa gaalo ayuu rabbi soo dejiyey qofkii aan wax ku xukumin kitaabka alle wuxuu alle soo dejiyey qaala wuxuu yidhi ibnu cabaas anzalaha allahu alla weyn wuxuu ku soo dejiyey fi aa'ifatayn labada kooxood oo min yahuudi ka mid ah waa nadiir iyo bani qurayda wa kaanat ixdaahuma midood waxay ahayd qad qaharat mid ka adkaatay oo gumaysatay alukhraati kale filjaahiliyati xilligii jaahiliga lahaa xata irtadow ilaa ay ka ogolaadaan oo raalli kaga noqdaan aw istalaxu ay ku heshiyaan calaa ana kulli qatiilin mid kastoo la dilo oo qatalahu qatalahu uu dilay alcasiizatu qabiilka muxuu ahaa sarreeya oo waa bani qurayda bani nadiir weyaane min adaliilati qabiilka la liida oo hooseeya muxuu aha laga dilo fadiyatu diyadiisa khamsuuna wasqan waa konton ritiral wa kula qatiilin mid kastoo la dila oo qatalahu daliilatu qabiilka mxuu ahaa la liiday uu dilo min alcasiizati sharafta lahayd uu ka dilo ama ka sarraysay fadiyatu diyadiisana miatu wasqin waa boqol ritrar bal eega marka waa laba nin haddii hadda islamaannimadan mid la dilo konton weyaan kan kalena waa boqol waa imtixaan fa kaanuu waxay calaa dalika arrinkaas ay ku sugnaayeen soo gala almadiinata magaalada madiina fadallat kadibna way isdhiibtay fadalat way isdhiibtay aaaifatan labada kooxood waa isdhiibeen weyaan kiltaahumaa labadoodii waa isdhiibeen waxay isu dhiibeen limaqdami rasuulila rasulka al mxsoo gelitaankiisa meel kaloo lagu gabadlawa wa rasuula rasulka allana yowmaydin maalinta ayada lam yadhar uusan aad bannaan ku imaanin walam yuihumaa walam yuihumaa calayhi maxaa idiin qoran walam yuwai uusan mxuu aha ku dul joojinin calayhi dushiisa uusan kudul joojinin wa huwa nabigeenana fi sulxi sulxu ku jiro wa yuuihumadan insha alla waan dib baan uso xaqiijin doonaa faqatalat kadibna waxaa dishay adaliilatu qabiilka la liidaaye min alcasiizati qabiilka mxuu ahaa isa sarmarinay qatila nin bay ka dishay dirtay ila adaliilati qabiilka la liidaaye an ibcau ilayna noo soo dira bimati wasqin boqol ritir noosoo dira faqaalat daliilatu tila liday waxay tihi wahal kaana haada hal kaana arrinkan hal kaana miyuu ahaaday haada arrinkan fii xayayin laba kooxood qatu weligood diinuhumaa diintooda waaxidun ay mid tahay wa nasabuhuma nasbkoodana waaxidun mid uu yahay wa baladuhumaa degaankoodana waaxidun mid uu yahay diyatu bacdihim barkood diyadood diyata bacdin bar kale muxuu ahaa diyadooda niskeeda inay qaataan ma weligeed ay arrintaa dhacday waaba inkireen marka si ay eh, arrin aan kale ka dhigeen oo ay ku inkireen weyaan inamaa in kale ma ahane ina anaga inamaa in kalemana acaynakum waxaan idin siini haada asaga dayman dulmi oo minkum adinka xaggiina ka adilana anaga wa faraqan baqitaan oo minkum aan idinka baqayn dad aad dumaysanaysaan ad baabinaysaan ahen masaakiinna waa baqayn laakiin muxuu ahaa cadaalad maahan fa ama idaa qadima hadduu soo galay muxamedun falaa nuctiikum dalika arrinkaa idinma siinayna ha ka yaabina dagaalka ayaa sigay tahiiju inay mxuu ahay kacdo oy eh, eh, shidanto baynahuma dhexdooda uma intaa kadib irtadow waxay ku raalli noqdeen an yajcaluu inay yeelaan rasula ah, rasuulka alleh sal allah alay baynahum dhexdooda xakaman abcan uma intaa kadib dakarat ilcasiizatu tii sharafta isbidaysa waxay sheegtay fa qaalat waxay tihi dakarati eh, alcasiizatu tii mxuu aha sharafta ayaa sheegtay oo fa wallahi baan ku dhaartay maa muxamadun muxamed ma ahin ma ahaanin bimucطiyakum mid idin siiya minhum ayaga xaggooda dicfa maa yucطiihim wuxuu muxuu ahaa siina iyaga naskeeda labalaabkeeda cafwan minkum xaggiina walaqad sadaquu way rumeeyeen maa acطawna hada walaqad sadaquu wayna run sheegeen weyaan maa acطawna nama ay siinin hada labalaabka nama ay siinin ilaa dayman dulmi oo mina iyo waqahran ka adkaasho lahum ayagaan ka adkaanay unbay noo siiyeen kadibna fadasuu waxay soo dhexgeliyeen ay usoo direen ila muxamedin nabiga ay usoo direen man yubiru yahburu usoo ogaada lahum ayaga ra'yahu nabiga ra'yigiisa ila arrinta ma ogsoona nabigan aad uma yaqaanaane qof marka nabigu wuxuu ku xukuma usoo ogaada ay usoo direen waa munaafiqiinta mid ka mid a in actaakum hadduu idin siiya maa turiiduun waxaad doonaysaan akamtumuuhu xakamtumuuhu waad xaakim baad ka dhiganaysaan waxaa weeyaan ha idin dhexdhexaadiyo wain lam yuctuukum hadduusan idin xadirtum waxaa aad ka digtoonaanaysaanoo falam tuxakimuuhu xaakim kama dhigataan ninkii alla soo dir waxa la yidhi maxamed ra'yigiisa ogow haddii sidai aan rabna aadna siina oo labalaab annagii ninkanaga boqol ritirar koodiina konton ritirar saas uu xukuma hoos ka soo ogaada waxaa weeyaan waa wax fiican laakiin hadduu yihah waa la simi duurkan ka marina weyaan fadasuu waxay u direen fadusuu tii hore amar ay ahayd abcan fadasuu marka fadasuu way direen ilaa rasulilahi bay usoo direen ama soousoo mxuu ahay eh, xaluuliyeen naasan dad oo min almunaafiqiina munaafiqiinta ka mid ah liyuhbiruu lahum inay u sheegaan ra'ya rasul rasulka ra'yigii sal l slm falamaa goorti jaa rasulla rasuulkafalamaa goorti jaa u yimaaday ninkuu u yimaaday rasuullahi u imaaday ninkii la soo diray ahbar allahu alla weyne wuxuu u sheegay rasuulahu uu sheegay biamrihim arrinkooda ayuu sheegay kullihi dhammaantii wamaa araduu waxay dooneen rabbi ayaa nabigu u shegay alai slat slam فأنزل allah caza wajal alweyne ee soo dejiyey yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu yaa ayuha rasuula rasuulow laa yaxsunka yayna ku muruggelinin aladiina kuwii yusaaricuna degdegayaan fi lkufri gaalnimada min aladiina kuwii qaaluu yihahdeen aamana ilaa qowlihi qowlka laga gaara waman lam yaxkum qofkaan ku xukmi ma anzla allah fa ulaaika ayaga hum alfaasiquuna waa faasiqiin uma qaala wuxuu yidhi fiihima labada qabiil wuxuu ku yidhi wallaahi baan ku dhaartee uma intaa kadib qala wuxu bdulahi bn cabaas fiihima labadooda ayaa wallahi nasalad kusoo degtay weyaan wa iyaahuma labada qolo oo nadiir iyo qurayda ayuu cana allahu allaweyne ula jooday caza wajal imam axmed ayaa xadiis soo saaray sanadkiisa waa xasan masalo yaraa ku jirta meesha oo masalada maxay tahay taxkiimka iyo xukunka ilaahay uu yidhi waman lam yaxkum ma anzal lah fa ulaikum alkaafiruuna xitaa hadday kusoo degtay nimankii reer bani qurayda fi lmunaafiqiina aw fi lmushrikiina aw fi lyahuudi wاnnasaara fatajulu daylaha bicusaati lmuminiin aayad kasta oo marka kusoo degtay gaaladaas nooc kastoo yihiin iyo munaafiqiintaba waxay muxuu ahaa saas u maraysaa oyna ka tegaynin muminiinta cusaadooda marka masaladaas waa masale marka culimada ay tafaasiir badan kaleeyihiin khilaaf badanna uu ka jira kufrun duuna kufrin cabdulahi bin cabaas laga soo wariye oo raggi xertiisa ka soo wariyaan culimada qaarna sanadkeeda ay ka hadlaan yacni dad badan oo mu'miniin ahna waxaa weeyaan xaq la'aan in loogu dulmiya ay dhici karto xaq alla uu leeyahay oo asaga in loo xuguntamana mararka qaar iyadna ay dhacayso in ummad kale la siiyo oo kadibna islaamnimadii inay saan ku qurux badanta loo maleeyo marka masalada iyada waxay u baahanaysaa majlis kale iyo caddayn kale wallahu aclam wsal wasal allahu calaa nabina mxamedi wacala alihi wasabi ajmaciin